ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba meel walbood joogtaan kusoo dhowaada wararkeenii duhurnimo oo idinkaga imaanayo stuudiyaha idaacadda codkan saarta waa maalinimo sabtiya bisha hijriyaduna waa sagaalka bisha rajab kun afar boqol iyo afartanka kuna beegan lix iyo tobanka bisha maarso ee labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad si toosa ah inoogala socon kartaan bartaan ku leenahay internetka ee ah codkan saata blogsport com iyo sidoo kale janaaladeena telegramka facebooka youtube-ka iyo twitter-ka wararka ugu doorkaroon ee idaacadeena maanta idiin haysaa waxaa ka mid ah dhanka iyo wilaayada soomaaliya laba ka tirsan murtadiinta farmaajo ayaa ku naf waayey saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii ay mujaahidiinta dowladda islaamiga qarax miino kula eegteen magaalada muqdisho sidoo kalena dhanka iyo khuraasaan kow iyo toban ka mida murtadiinta afghanistan ayaa bakti iyo dhaawac loogaga tegay kadib markii mujaahidiinta dowladda islaamiga ay qarax miino kula beegsadeen buundada bahshuud ee ku taala magaalada jalaalaabad wararkeena maanta waxaad kaloo ku dhagaysan doontaan hadduu eebe idmo iska horimaad ku dhex maray mujaahidiinta dowladda islaamiga gaar ahaan wilaayadada filibiin iyo ciidamada silibiinta filibiin xilli ay kristaanka filibiin weerar gaadmo nafle ay kusoo qaadeen fariisimo ay lahaayeen ciidamada dowladda islaamiga kadibna halkaa uu ka soo gaaray khasaare sideed iyo afartan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira iyo sidoo kale wararkeena maanta waxaan ka marnayn walaalayaal howlgalooyinkii barakaysnaa ee wilaayooyinka shaam iyo ciraaq soo saaraha barnaamijkeena waa walaalkeena buudijaana somaal warkana waxaa inoo soo jeedin doona walaalkeena abuuxafsa dhanka farsamaduna waa macalinka haatanna aan idinku wareejiyo walaalkeena abuuxafsa oo inoo soo jeedinayo wararka iyo kuwo kale oo aad u xiisa badan ينادي أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا في أبا دوما سنتا ورالك أو الزيد أن كبلا هنا ولاية الصوماليا إذا ماذا سوى قاسك أو توبرنا إخلافة الإسلام كيبدلين لو كتر سيد مرتدين تفرماجو على كسيد حكرنا أي داوعين kadib markii qaraxdina lagu leegtay isgoyska bakaar ee gudaha caasimada muqdisho allah ayaana ku mahadsan haatana wilaayada shaam gaar ahaan deerazuur ciidamada dowladda khilaafada ayaa dileen saddex ka tirsan murtadiinta cadarud u shaqeystayaasha b k k-da waxaa ka mid ahaa saddexda la dilay sarkaar sare oo ahaa abaabiil ciidan sidoo kale mujaahidiintu waxay waxyeelo gaarsiiyeen gaari noociisu yahay cabdibile oo ay lahaayeen fulayada b k k-da kadib dabin miino loogu dhigay wadada quraafi ee waqooyi bari deerazuur allah ayaana ku mahadsan aan eegna dhankaas iyo quraasaan kow iyo toban ka tirsan mudadiinta afghanistan ayaa baktiyo dhaawaayo ku noqday gaarina waa laga burburiyey kadib markii ciidamada dowladda islaamka ay qarax miino kula eegteen meel u dhow buundada bahsuud ee ku taal magaalada jalaal abaad ee gobolka nangahaar allah ayaana ku mahadsan dhegeystayaal haatanna wilaayada bariga aasiya askarta khilaafada islaamka ayaa waxay dirin iyo dhaawacyo u geysteen afartan iyo sideed ka tirsan krishtanka filibiin waafajin alle kadib ciidamada mujaahidiinta dowlada khilaafada ayaa ka hortageen weerar fulaynimo qarska tuurnada ay soo qaadeen krishtaanka filibiin kuna soo qaadeen tuulada fagiwan ee ku taal deegaanka lamalgalsoor waxaana halka iyagu iyo mujaahidiintu ku dhex maray dagaal qaatay muddo dhowr saacadood saacadooda oo laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana lagu dilay dagaalka lix iyo toban ka tirsan kirishtaanka sidoo kale waxaa lagu dhaawacay iyo labo allah ha sugo xiliyada islaamka wakaaladda acmaaq ayaa heshay in dhaawac loo geystay hogaami ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta xasdiga kadib markii qarax miinan loogu dhejiyey gaarihiisa asigoo ku sugan magaalada rabiica ee ku taal baadiyaha talacfar allah ayaana ku mahadsan iminkana wilaayada ciraaq allaa fadligii askartan dowlada khilaafada ayaa dad qabadsiiyeen laba guri oo ay leeyihiin murtadiinta dalifyada ee xashdu cashaa'irka oo ku yaalay tuulada xawiish ee ku taala deegaanka xamaam caliil allah ayaana ku mahadsan aan kusoo gabagabayno wilaayada ciraaq albaadiya allaa fadligiisa askarta dowladda khilaafada ayaa burburiyey gaari ay lahaayeen hogaamiye ka tirsan xasdu shambe kadib markii qarax miina loogu dhegiyey gaarigiisa asagoo ku sugan magaalada rabiica waxaana soo gaaray dhaawac aad u daran allah ayaan weydiisanaynaa inuu soo dhadiyo bakhtigiisa mahadsanidkaasi waxa uu ahaa walaalkeen abuu oo inoo soo jeedinayay wararkii dowladda islaamiga oo uu idinkaga imaanayay idaacadda codka ansaarta walaalyaal intaa ayaynu kusoo afmeeday مشاهدينا وبهذا إذا عدى الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا